alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira su'aal kollay dersigii shalay ku saabsanayd ee aakhirkii lasoo lasoo tuuray waxay ku saabsanayd nebigu calayhi salaatu wasalaam ammaantuu dad ammaanayo waxii ilaahay buu ku ammaanaya marka miyaa looga qiyaas qaadan karaa dadka kale yacnii sheikhu wuxuu ka deliishaday iyo culamo kaleba axaadiista kala duwan ee qaarkoodna ay diidayaan ammaanta cid wejigooda laga ammaanayo ama si jasmiya loo ammaanayo iyo axaadiista ee sheegaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu cid joogto ammaanay amaba uu hortooda ka ammaanay ama wanaagooda iyo fadligooda uu ka sheegay hortooda miyaa looga qiyaas qaadan karaa dadka kale waxaa la odhanayaa masaladu laba daraf bay leedahay xagga xaqiiqa ahaanta nebigu inuu u og yahay oo waxyi ilaahay uu ku ogaaday yacni fadligooda iyo wanaaggooda oo si jasmiya ah nebigu u sheegaayo oo aanu mubaalaqo iyo yacni markaa ku talax tag iyo wax la mida aanu la imanayn taasi kollay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la gaara laakiin gees kale ayaa markaa waxa weeye ay jirtaa inay markaa kala mid noqon karto culammaduna ay uga qiyaas qaadanayaan geesta kale waxay tahay haddii ciddan ammaanta la ammaanayo sidii markaa nusuustu sheegtay baaba lagu ammaanayaa oo axsibu kada baa laleeyahy wallahu xasiibu ama waxa weeye si uu xaqiiqo ku yahay ayaa markaysagaa lagu ammaanay shay wanaagoo uu sameeyey baa lagu ammaanay ta noocaasi waxa weeye dee tii waa ka baxaysaa ku saabsanayd inay mubaalaqa iyo markaysaga guluwi iyo wax la mida lagula yimiin iminka dadka qaarkood waxay sameeyeen itraac sida xadiiska hore abu muusa wuu sheegayaa samica anabiyu sala allahu aleyh wasalam rajulan yusnii cala rajulin wayutriihi fi lmidxa wakada xadiiska kalena waa tilmaamayaa oo waxa weeye yacni marka macnahaasoo kale waa markaa sheegayaa calaa kulli xaal ammaantii marka lagu talax tegay waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qoorta ayaad goysay yacni saasaa la yidhi adu riwaayadan kale kuma cadda laakiin waxaa kollay ay noqonaysaa ama marka mubaalaqa in lagu sameeyey ama marka in looga baqaayey ciddan marka waxaweye la ammaanayey inay fitna iyo wax la mida ku keento saasoo kale looga baqay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam dadku ammaanay ee wanaaggooda uu sheegay waxa ku sugan yacni cidda aan macsuum ahayn baa la ammaanayaa oo nebigu ammaanaya calayhi salaatu wasalaam macsuumna ma aha waa cid dembi ka suuragal tahay marka waxa weeye xaaladda caynkaasa marka waxa weeye aanay fitna ka imanaynin fitna inayna ka imanayna mar waxaa loo ictimaadayaa dee cilmi yaqiiniya marna danni haaliba yacni taasaa loo ictimaadaya danniga haalibkaana axkaamta waa lagu xidhaa oo ashyaada markaysa marka waxaan ama cilmi ama danni haaliba yacni labada mid ayaa markaysaga lagu xidhaa marka waxay noqonaysaa calaa kulli xaal ciddii kale ammaanta la ammaanayo xaaladda markaysaga danni haalibaba lagu ogyahay ama lagu malaynaayo danni haaliba inaan icjaab iyo fitne iyo wax la midii uga imanaynin shaygaasina ay tahay shay uu ku sifaysan yahay amaba markaysaga daabitka dee sharcigaa la raaco layaha loo malaynayaa ama aanu malaynayaa dee waxay noqonaysaa markaa dhibi kuma sugna yacni dadka uu nebigu ammaanayeyna calayhi salaatu wasalaam yacni waxay ahayd qaar wejigoodii ka ammaanayey baa ku jiray yacni marka waxay noqonaysaa qofkii aan fitnadu ka imanayn iyo iscajabinta iyo wax la midka ah in hortiisa laga ammaani karo oo aan la wada diidayn dadka hortooda in laga ammaano oo axaadiistan markaa sheegaysaa idaa ra'aytum almaddaaxiina faxsuu fii wujuuhihim aturaab waxay ku saabsan tahay markaa xaalad gaaray ku saabsan tahay oo markaa gulubiga lagu samaynaayo ama ammaanta wax kale looga jeedo qasad kale laga leeyahay wax lagu doonaayo amaba guluwi lagu samaynaayo ama waxa lagu ammaanayo aanay ku sifaysnayn ama dadka la ammaanayo markaysaga ay dhici karto inay fitno ku keentiyo wax la mida ah taas waxaa loo odhanayaa si axaadiista loo kulmiyo waana dhici jirtay saxaabada qaarkood in qaar kale ammaanaan waa dhici jirtay ama dad ay khayr iyo wanaag markaysa markaa ka sheegaan oo ay markaysaga ku ammaanaan inay markaa dee wanaag ku sugan yihiin waxaanay cuskanayeen taasay markaysa markaa cuskanayeen in waxaweeye cala litlaaq aan loo wada diidaynin haddii calalitlaaq loo diidaayo taskiyadu ma bannaanaateen markaysaga cid la taskiyeynayaa oo waxa weeye cidda axkaamta sharciga oo kale markaysaa lagu xidhayo dee taskiya markaysa markaa jirta la taskiyeynaayo qofka marka la doonaayo in shahaadadiisa la aqbalo marka la doonaayo yacni marka la doonayo riwaayadiisa in la aqbalo yacni kullu daalika waxay ku xidhan tahay taskiyada iyo ammaantay ku xidhan tahay yacni la ammaano ayay ku xidhan tahay wakadalika mucaamalaadka dadka lala gelaayo yacni waxa weeye dee waxaa la doonayaa qofkani qof wanaagsan ma yahay yacnii marka mucaamalaadkii la samaynaayo yacnii guur baa cid laga doonayaa ama qolaa doonaysa qolo kale markaysa markaa in cid ka mida ay u weydiiyaan markaa inan weydiiyaan dee waxaa la odhanayaa shakhsigan ka warrama markaasaa la odhanaya waa sidan iyo sidan yacni rubama markaysaga ammaanta laga sheegay inay gaari karto ayaa markaa laga yaabaa almustashaaru mu'taman marka waxa weeye ciddii yacni marka ay noqoto hadday noqoto markaysaga cid lama ammaani karo dee waxay noqonaysaa baabka noocaasi markaysaga mid yacni marka xaraj ku jira ayuu noqonayaa marka dee lama wada diidine waxay noqonaysaa markaa nusuusta si loo kulmiyo waxay noqonaysaa marka in maxaamisha lagu xambaaro lagu jamciyo oo sheikhu inoo sheegay oo inoo tilmaamay haa dee waxaa la diidayaa waxay tahay tafsiirka aayadda laba tafsiir baa lagu fasiray fala tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa bimacnaa waxa weeye nafyihiinna ha ammaaninoo qofku yaanu is-ammaanin tafsiirka waa lagu fasiray taa lafteedana dee itlaaqeeda ma aha is-ammaanta qofku is-ammaanaya lafteeda waxbaa laga soo reebay sooma yani waxa weeye wakhtiyaday ku xidhan tahay maslaxa sharciya qofku inuu is-ammaanaa xaaladda noocaasa waxay tahay marka mid bannaan maslaxo sharciga ku xidhan cabdullahi bin mascuud muxuu yidhi haddaan ogaan lahaa cid geel eh, gaadiid inta laga dhigto lagu gaari kari lahaa oo iga aqoon badan kitaabka ilaahay la rakibtu ilayhi waa u fooli lahaa geelaasoo gaadiid baan ka dhigan lahaa waa ku gaari lahaa yacnii ammaanta noocaase uu is ammaanayo waxaa markaa lagu xambaarayaa maqsad sharciga inuu uga jeedo oo maqsadka sharciga mar wuxuu noqonayaa qofku markaysa markaa dee in la dulminayo oo waxaan markaa yacni xaq loogu lahayn lagu masabidaayo oo lagu dhibaataynayo oo dhibtii u iskaga daafacayo cusmaan ibnu cafaan markii dadkii khawaarijtahaa ee lunsanaa soo weerareen ee sweerka ka qabteen ee ay marka waxa weeye markaa go'doomiyeen dilkiisana ay doonayeen wuxuu yidhi maxaa igu dilaysaan nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qof muslima dhiiggiisu inaanu xalaal ahayn mooyaane inuu markaa zinaystay ixsaan dabadeed iyo inuu gaaloobay islaamnimo dabadeed ama iimaan dabadeed iyo naf muslimada inuu xaqdarro ku dilay si badrheer ah inta midna ma samayn inta midna ma samayn sida nebi maxamed u rumeeyey calayhi salaatu wasalaam ma kufriyin wamaa zanaytu fii jaahiliyatin walaa fii islaam weligayna ma sinaysan yacni iska daa islaamnimada intaan ku sugnaaya xataa markaan gaalka ahaa xataa ma sinaysan weligay sina igama dhicin laa fii jaahiliya walaa fii islaam qof muslimana xaqdarro kuma dilin maxaa igu dilaysaan yacni saasuu marka waxay lahaa yacnii wuxuu lahaa ceelkanaa biyihiisa ii diidaysaan yacni marka aan ka cabbo biyo layga keeno ay ii diidaysaan waa ceelkan waqfay yacni dhib baa markaysa marka isagii lagu hayaa isagii baa la doonayaaba marka dilkiisii la bannaystay xaqdarro lagu bannaystay tiibuu naftiisa markaysa waxaa ka daafacaya yacni waxay sheegi jireen saxaabadu yacni waxyaalaha yacni wanaagga ah ee ay ku sugan yihiin waqtiyada qaarkood si ay dadka markaysa marka waxaan ugu soo jiidaan waqtiyada qaarkoodna waxay noqon kartaa shay mubaaxay noqon kartaa marka calaa kulli xaal falaa tusaku anfusakum marka lagu xambaaro hays ammaanina lafteeda laysa calaa itlaaqiha yani waxbaa laga soo reebayaa oo marka waxaweeye ka soo hadhaya oo dee waxaweye laga qaadanayo yani markaa aahaarta iyo nusuusta iyo laga deliishanayo oo laga qaadanayo yacni taas waxaweyn waa jirtaa macnaha kale marka lagu fasiro lafteeda falaa tusakuu anfusakum yacni qaarkiinba qaarka kale yaanu ammaanin oo muuminiintiibaa isku nafa ah laga soo qaaday naf keliya inay yihiin marka qaarkiin qaarka kale yaanu ammaaninna waxay markaa tilmaamaysaa in e, yacni ay tahay marka waxa weeyaan caam laakiin wixii adilla ka soo reebayso way ka hadhaysaa way ka hadhaysaa baabka saddex boqol iyo labiyo lixdan baabu taqliidi fii taxriimi sixri adkaynta la adkaynaayo caddaynta la caddaynayo u baab yahay ay baabu bayaani taqliidi adkaynta in la caddaynaayo ayuu u baab yahay fii taxriimi sixri sixirka xaaraannimadiisa la adkaynaayo sixirku waa mid xaaraana waana min kabaa'ir dunuub inuu nooc gaalnimo a leeyahayna waa la ysku waafaqsan yahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdaan sixirku dhammaan waa gaalnimo marka jumhuurku inuu wada gaalnimo yahay ka dhigan laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen noocan kufri ahayn ayaa marka jira waana sida imaamu shaafici ku tegey oo in lagu odhanayo sif lana sixrak sixirkaaga noo sifeeyo noo sheeg hadduu noocii gaalnimadaha ku fasiro waxaa shaafici qabaa yusataab waa la toobad weydiinayaa inuu ka noqdo hadduu ka toobad keeno waa la daynayaa hadduu ka toobad keeni waayana kufri baa loo dilaya noocaan kufriga ahayn hadduu markaa uu ku fasirona hadduu qirtay inuu wax ku dilay qisaasan baa loo dilaya bishuruudihi haddii aan markaa waxaweye waxba ku dilin ama aanu qiran in wax ku dilayna waa la tacsiiraya wahaakada qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaatiina kafaruu wamaa kafara ma gaaloobin sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobin nebi sulaymaan calayhi asalaam walaakina ashayaaiina kafaruu ha yeeshee shayaadiinta ayaa gaaloobay matalo maxay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa asixra waxay dadka barayeen sixirka ayay barayeen ama jumla xaaliya laga dhigo oo la yidhaahdo shayaadiintaa gaalowday waxay gaaloobeen yucallimuuna annaasa asixr xaal dadka ay barayeen sixirka ay barayeen ayay gaaloobeen marka aayadda waxaa laga fahmayaa sixirku inuu gaalnimo yahay waa laga fahmayaa walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi alaakhirati min khalaaqa waana ogaayeen cidda markaa sixir ku bedelata shareecada oo shareecada ka tagtoo sixirka qaadataa in aakhiro wax nasiiba innaba iyo wax dheefa aynay ku lahayn min khalaaqna waa nakira fii siyaaqi nafyi oo weliba min la geliyey liltansiisi cala alcumuum si ay cumuumkii u nas garayso oo nas ugu noqoto mid ku cad ayaa min la geliyey walaqad calimuu liman ishtaraahu maa lahu fi alaakhirati min khalaaqa ayu khalaaq baa soo geliyey nakira fii siyaaqi nafyi marka min la geshana culammadu waxay yidhaahdeen cumuumka waxay ku tahay nas marka dheef yar iyo dheef badanba cumuumka aayadday ku jirta xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo laba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo labiyo soddon wa can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiy sala allahu alayh wasalama qaal ijtanibu asabca almubiqaat nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ijtanibu ka dheeraada asabca almuubiqaat toddobada dembi ee wax halaaga ka dheeraada almubiqaat wa almuhlikaat qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow wamaa hunna maxay yihiin toddobada dembiya ee wax halaagayaa qaala ashirku billaah wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa shirkiga ilaahay loo shariig sameeyo ama rabbi laga gaaloobo ama cibaadadiisi cid kale lala siiyo wuxuu allah la gaar yahay cid kale lala wadaajiyo wasixru iyo sixirka waa ka labaad wa qatlu nnafsi iyo nafta in la dilo allatii taasoo xarama allaahu allah xaaraamtinimaya ee xaramaha allaahu ila bilxaqi sabab xaqa in lagu dilaayo mooye si kale aan loo dilin ama xaalnaba aan la dilin xaal xaq lagu dheehan yahay mooyaane xaal kale aan la dilin waxaa bannaan ba'da in sababiye laga dhigo ama ba'da musaaxaba laga dhigo wa aklu riba iyo ribada in la cuno wa aklu maali lyatiim iyo xoolaha agoonka in la cuno ama agoonta xoolahooda in la cuno watawalli yowma azaxfi iyo in la jeesto maalinta gaalada ee lala kulmo gaalada lala diriraayo waxaa laga tilmaamayaa gaaladii oo fara badan oo gurguuranaysa intay fara ka qabato in maalintaa laga jeesto laga cararo waxay ka mid tahay iyaduna dembiyada wax halaagay ka mid tahy wa qadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat wa qadfu lmuxsanaati dumarka dhowrsoon in la gano zina lagu gano ee almu'minaati iimaanka leh ee alghaafilaati xumaanta ka moog oo aan wax xumaana ka warqabin ama xumaan aan gelin hafaladooda iskaga sugan in markaa zina lagu gano iyaduna waxay ka mid tahay dembiyada waxalaaga muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa toddoba dembi oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka digay uuna sheegay toddobadaa dembi inay waxhalaagaan waa ijmaaliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeedna waa fasiray ijmaalun uma tafsiilun inuu cadada nebigu sheego calayhi salaatu wasalaam waxay ka qayb qaadanaysaa yacni toddobaa sidaasa shan baa sidaasa afar baa sidaasa saddex baa sidaasa yacni waxa weeyaan laba sidaasa qabashada cilmiga la qabanayo oo la xafidaayoay ka qayb qaadanaysa marka toddobada dambe waxalaga waxaa lagu bilaabay gaalnimada ashirku billaah waa kufri akbar ama shirki akbar shirkigana hadda waxaa loo jeedaa macna alkufri bacdu ahlicilmi way kala farqiyaan ashirku iyo alkufru oo waxay yidhahaan waa caam iyo khaas culammada qaarkood saasay u kala farqiyaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihin ashirku iyo alkufru waa bimacnan waa isku macne laakiin xataa haddii lagu socdo culammada kala farqinaysa waxay leeyihiin fii bacdi alaxyaan inta shirki la itlaaqaa loo jeedaa kufri akbar kulligii sidaas aawadeed baa aayadda allah u yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa an yukfara bih in laga kufriyo laga gaaloobo hataa culammada kala farqinaysaa waxay leeyihiin shirkiga khaaska ahaa loogama jeedo ee kufri oo dhan baa loo jeeda culamada isku midka ka dhigaysa oo marka horeba odhanaysa shirki kasta waa kufri kufri kastaana waa shirki iyaga warkoodu waa iska cadyahay laakiin culammada kala farqinaysa waxay leeyihiin mawaadicda qaarkood ba inta shirki la itlaaqo loo jeeda kufri oo dhan yacni kufri akbar oo dhan halkanna waa saas waa acdamu dembin dembiga ugu weyn weeye sida nebiguba sheegay calayhi salaatu wasalaam ayu dembi acdamu markuu cabdullahi bn mascuud uu yidhi oo an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak xadiiska bukhaariga marka dembiga ugu weyni waa gaalnimada dembi ka weyni ma jiro waatuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam atadri ma almuujibataan ma garanaysaa maxay yihiin kuwa wax waajibiyaa labada wax waajibiyaa waa maxay deedna nabigu waa fasiray calayhi salaatu wasalaam yacnii ku kastoo allah la kulma isagoo marka waxa weeye aan rabbi u shariig yeelayn jannadu gelaya u kastoo allah la kulma isagoo rabbi u shariig yeelayana naar buu gelaya marka wuxuu ku fasiray altawxiid iyo ashirki tawxiidkuna wuxuu waajibinayaa janno shirkiguna wuxuu waajibinayaa naar haakada way weydiiyeen saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam nebigay weydiiyeenoo waxay dhaheen wamaa hun toddobada dembee waxalaaga maxay yihiin wuxuu idhaha shirku billaah ka labaad waa asixru waa sixirka culammada odhanaysa sixirku wada kufri ma aha waxay leeyihiin nebigu waa kala farqiyey oo shirku billaahna gaar buu u sheegay assixruna waa ku lamaaneeye waa raaciyey waa ka labaad buu ka dhigay labaanuu ka kala dhigay hadduu sixirku ahaan lahaa wada kufri ahaan lahaana dee laba may kala noqdeene wuxuu ku jiri lahaa uun gaalnimaduu ku jiri lahaa cadafkana waxa u asala mughaayaro marka toddoba dembi maadaama laga dhigay nooc gaara laga dhigay shirkiga nooc gaarana sixirka laga dhigay inuu farqi jiraa halkaa ka muuqanayso almuhim gaalibka sixirku ma suuro geli karo biduuni kufrin oo sixirka waxaa ka adeega shayaatiin marka shayaadiinta marka la adeeco oo kufriga gaalnimada lagu adeeco bay sixirkii si fiican ugu adeegayaan dembiga saddexaad waxa weeye waa naf naf ilaahay dhiiggeeda xaaraantinimeeyey in sabab aan xaq ahayn lagu dilo ama iyadoo sabab xaqa aan lagu dheehnayn la dilo nafta ilaahay dilkeeda xaaraantinimeeyeyna kow waa nafta muslimadda ah haddii aynay la imanin sabab dhiiggeeda bannaysa laba waa nafta dimiyadda ahoo qofka gaalka ah ee muslimiinta ku hoos nool ee axkaamta islaamka ku dareerayso ee jisyadii oggol inuu bixiyo isaguna waxa weeye waa ta labaad weeye oo dhiiggeeda waa la xaaraantinimeeyey xataa yuctuu aljizyata can yadin wahum saakhiruun dagaalkii lala diriraayay ahlu kitaabka wakada almajuusna waa la mide wuxuu ku eg yahay ghaayada haddii ay marka waxa weeye bixiyaan jizyada dagaalka in laga daynaayo baa aayadda laga qaadanaya nafta saddexaad waxay tahay ee dhiiggeeda la xaaraantinimeeyey nafsu lmucaahada annafsu almucaahada naftii cahdiga lala yeeshay oo muslimiintu ay cahdiga la lahaayeen waata nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljanna xadiiska bukhaariga min xadiisi cabdillaahi bni camr bni caas yacnii ku kastoo dila yacni waxa weye mucaahad dila mid muslimiintu ay heshiis la leeyihiin oo gaal ah dila lam yarax raa'ixata aljanna urta jannada ma uriyo ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam nafta afraad waxay noqonaysaa almusta'min waa kii ammaanka la siiyey allah wuxuu yidhi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma abliqhu ma'manah haddii markaa cid mushrikiinta ka mida ah ay ku magangelyo weydiisato magangeli si ay u maqlaan hadalka ilaahay summa abliqhu ma'mana intaa dabadeedna waxaad gaadhsiisaa meesha uu ku aamin noqonaayo halkaa gaadhsii marka musta'minkiina waxa weeye dhiiggiisu waa xaaraanoo ma bannaano ka shanaadee soo raaca waxay tahay waa ergada gaaladu soo dirato gaaladii xarbiyiintii ah hadday erga soo dirtaan iyagana dilkoodu ma bannaana lowlaa ana arusula laa tuqtal waa kii xadiiskii sheegaya musaylima markuu soo dirtay laba ninoo erge ah nebigu calayhi salaatu wasalaam ma dilin waxaanuu sheegay inuu dili lahaa haddii aynay erge ahayn marka shantaa qolo midnaba in wax la yeelaa ma bannaana sabab marka xaqa in wax lagu yeelayo mooyaane haddii ciddii cahdiga ay lahayd ee ballanka ay ku jirtay si cad ay ballanka u buriso oo ballanburin mooye wax kale aan aqbali karin xaalka noocaasa dilkoodu waa bannaanaanaya ballankooduna waa buray si cad hadday u buriyaanna uma baahna in la ogeysiiyo uma baahna laakiin ifafaale inay burinayaan hadday ka muuqato oo wax cadu ay ku buriyeen wax ballanburin mooye wax kale aan aqbali karinna aynay la imanin laakiin ifafaaluhu qaraa'intu ay ku tusinayso inay ballankii burinayaan xaaladda caynkaasa ballankoodii baa loo celinayaa intaan tallaabo la qaadin ka hor kadib baa lala diriraya wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa mata aayadda ilahay inoogu sheegay wakadalika xadiis nebi calayhi salaatu wasalaam oo macnaha ku soo aroorayna waa jiraan waa sii fasiraya aayaddoo sii caddaynaya culamada qaarkoodna ay quweeyiin waxyaalaha markaa mucaahadku inuu ballanka ku buriyey ama dimigu ballanburin toosa noqonaysa waxaa ka mid a dee inuu dagaalba ku bilaabo muslimiintii inuu la dagaalamo ballinburin mooye wax kale ma aqbali karto waxaa ka mid a inuu marka waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam uu caayo wax sabbi maxdi ah iska noqonayo marka sabiga ay ka hadlayaan culammadu waxay yidhaahdeen waxa ictiqaadkiisa ahaa sheegista uu sheegaa aan sabbi looga jeedin ballanburin ma noqonayso hadduu yidhaahdo maxamed anigu kama aaminsanin inuu rasuul ilaahay yahay uma qabo ictiqaadkiisi iyo caqiidadiisi baa sidaas ballanburin ma noqonayso laakiin hadduu iska caayo nebiga calayhi salaatu wasalaam sabi mujarada iyadu waxay noqonaysaa ballanburin bay noqonaysaa qisadii kacb bnu na waxay ka mid tahay waxyaalaha u daliilka waayahay qofka muslimka ah sababta xaqee lagu dili karaa waxay noqon kartaa qisaas waxay kaloo noqon kartaa inuu zine la yimi isagoo muxsan ahaa ahaayo ixsaan dabadeed inuu zine la yimaado waxay kaloo noqon kartaa inuu diinka ka noqdo ridoobo xadiiskii cabdullahi ibn mascuud waa kii sheegayey laa yaxilu damu imri'in muslimin xadiiskii saxiixu bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu allah ila biixdaa salaas dabeedna saddexdaa arrin baa nebigu sheegay calayhi asalaatu wasalaam marka hadduu waxa weeye sabab xaqa ay tahay naftaa waxaa lagu dilayaa waa ka hadhan tahay laakiin sabab xaqa haddaan lagu dilayn naftaasina naf ilaahay dilkeeda xaaraantinimeeyey ay tahay waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub lama odhan wa eh, qatlu nafsi almuslima marka macnuhu waa ka guda ballaaranya nafta muslimadda ah waa naf kastoo ilaahay dilkeeda xaaraantinimeeyey waana fasirnay laakiin nafta muslimaddu way ugu xurmo weyn tahay waana ugu dembi badantay saas aawadeed baa lagu sheegay ciqaabba aad u daran waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu acadda lahu cadaaban cadiima ku kastoo dila muumin xaalu u badrheedhaayo dila yacnii darra ku dila shan ciqaabood baa loo sheegay oo lagu goodiyey fa jazaauhu jahannam abaalmarintiisu waa jahannama khaalidan fiiha weliba khuluud baa laynoo sheegay inuu ku waaraayo jahannama haba ahaado khuluudu ahlilkabaa'ire ama khuluudun duuna khuluud haba ahaadabe dee waa ciqaab weyn haddii lahaa zaman badan buu ku sugnaanayaa lafteedaa ciqaab weynah wa qadiba allaahu calayhi walacanah allahna waa u cadhooday cadhada ilaahayna waa shay weyn waana nacdalay waxaana u sugnaatay cadaab weyn ayaa u sugnaaday nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay kullu denbin casa allahu an yakfirahu ila arajula yamuutu mushrikan aw irajula yaqtulu mu'minan mutacammida dembi kastaba waa la rajaynayaa allah inuu dhaafo laba dembi mooyaane labadaa dembi lama rajaynaayo inuu ilaahay dhaafo mid waxa weeye waa nin gaalnimo ku dhintay in loo dhaafo laga dhaafo lama rajaynayo ka labaadna waxa weeye waa nin markaa dilay muumin isagoo u badrheedhaaya dilay isagana in laga dhaafo lama rajaynaayo xadiiska abu yacla wakayruhu baa soo wariyey culamada qaarkoodna waa quweeyeen waxay sheegeen xadiis markaa saxiixa oo saabita inuu yahay culammada quweysena waxaa ka mida asheikhu alalbani ayaa ka mida waxay ku tusinaysaa sida markaa gaalnimada ilaahay aan ugu dembi dhaafayn maadaama lagu sheegay kii qof muumina badrheer u dilana inaan loo dhaafayn bimacnaa la rajaynay in loo dhaafo waxaa laga qaadanayaa weynaanshaha dembigaasi weyn yahay saasaa laga qaadanaya dembiga shanaad waa aklu riba waa cunitaanka ribada la cuno yacnii ribada labadeeda noocba waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn bay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub hadday tahay riba alfadli iyo hadday tahay riba annasii'a wa aklu maal yatiim iyo xoolaha agoonta in la cuno xoolaha agoontana cunitaanka la cunayaa waa min kabaa'ir dunuub akli baana laga cabbiray waxayse culammadu yidhaahdeen tasarruf kastoo xaqdarro ah oo xoolaha agoonta lagu sameeyo waa fii macna alakli cunistay la mid oo haddii xoolihii agoonta siyaaro kale loogu tasarufo gurya lagu dhisto ama dhar lagu iibsado amaba markaa layska bixiyo oo cid markaa la siiyo lagu tabaruco kullu dalika waxay soo gelaysaa waa fii macna alakli limaal yatiim cunistii xoolaha agoonta la cunayey bay la mid tahay ina aladiina yaakuluuna amwaal alyataama dulman inama yaakuluuna fii butuunihim naara wa sayaslawna saciiraa waxa uu allah sheegay kuwa cunaya xoolaha agoonta calooshooda waxay ku gurayaan oo ku cabbaynayaan oo ka buuxinayaan naar bay ka buuxinayaan yacnii wax ma'aalkeedu noqon doono naar bay caloosha ku gurayaan oo sidaa xoolaha agoonta ay u cunayaane calooshooda ugu cabbaynayaan bay naartana calooshooda uga buuxin doonaan oo uga cabbayn doonaan aakhiro macnaha looga jeeda waa saas watawalli yowma azaxfi iyo jeesadka la jeesto maalinta gaalada lala kulmo zaxfi waxaa la yidhaha gurguuradka la yidhaahdaa marka gaaladii oo fara badan yacni in markaa lala kulmo oo laga cararo waxaa laga soo reebayaa taas qofkii u cararaya koox kale inuu markaa biirinayo oo la gaashaan qabanayo ama xeelad dagaaloo kale u cararayo yacni yudhiru alfarra wa yanwi alkarra wuxuu muujinayaa carar buu u muujinayaa dabeedna wuxuu niyaysan yahay inuu ku rogaal celiyo ama meel u galo ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a labadaas waxaa laga soo reebay aayaddii suuratu alanfaal markii laynoo sheegayo waciidka loo goodiyey cidda gaalada ka carartaa labada nooc waa laga soo reebay hadduu u baqabeellaynayo xaalka noocaasa waxa weeye waa u bannaan tahay camal daahirka isku mida ayaa niyadu kala duwaysaa ila isagoo baqabeenlaynayaa dhici karta isagoo sii jeedaa oo sii cararaya in xabaddii ku dhacdo marka ka niyaysan inuu markaa waxa weeye u baqabeenleeyo oo sidaa ku laayo iyo kaan niyeysnayna iska cararoo iskaga baxso dee midna dembi buu ku dhintay isagoo mudnib ah isagoo midna isagoo dembigii ka maran ayuu dhintay suurada ficilkuna markan hore waa isku qaab waa isu egyahay laakiin niyaduu ku kala duwan yahay xaaladda dambe inuu qofku gaari doonana dee isagu marka waxa weeye ma ogaa oo miduu markaa og yahay maaha ee waxaa dhici kartaa in cararkaa hore lagu dilana waa dhici kartaa marka dee qofkii ilaahay niyadiisa ku ogaa inaanu carar uga jeedin ee uga jeeday inuu markaa u baqa beenleeyo oo gaalada sidaa ku laayo ku ragaal celiyo meel u galo yacni waxa weeye ka noocaasi isagu marka kuma dembaabayo tirada gaaladu hadday aad u fara badan tahay waxay yidhaahdaan culammadu oo labanlaaba ay uga badan yihiin xaalka noocaasa ruksay noqonaysaa waa ka hadhan tahay oo waxay noqonaysaa waxa weeye in eh, laga carari karo khaas ahaan markuu dagaalku hujuum yahay gaalada la weerarayo alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa aayadda suurat lanfaal baa lagu tilmaamaya waagii hore waxaa waajib ahaan jiray ninka muslimka ay toban gaal inaanu ka cararin ee u jilib dhigo la dagaalamo laakiin markii dambe rukhso ayaa marka waxaweeye ilaahay rukhseeyey oo waxaweeye labadii inaanu ka cararin baa la waajibiyey laakiin saddexdii waa ka carari karaa man fara min itnayni faqad fara waman fara min alaasatin fama far waatay ka asaxday cabdulahi bnu cabbaas inuu yidhi man fara min itnayni faqad fara kii laba ka cararaa laba gaal ka cararaa waa cararaa yacni xukmu lfiraar buu leeyahay waman fara min alaasatin fama far kii saddex gaal ka cararaana ma cararin ma cararin waxaa looga jeedaa wuu cararaye yacni xukmulfiraari waciidkii firaarkiiyo cararka ku soo arooray ma lahaa loo jeedaa yacni ruqsu haystaa maraadka laga tilmaamayaa saas waa yahay laakiin markay gaaladu hujuum yihiin waxay culammada qaarkood yahaen waa qitaalu daruuro maadaamu qitaalu daruuro yahay xaalka caynkaasa in yacni markaa uu ka cararo waxay ka dhigaan xaaladda noocaasa lafteeda markaa mid eh, baciida oo ay tahay marka wuxuu awoodi karo waa inuu ku daafacaa wa qadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat kuwa dhowrsoon ee muuminaadka ah ee xumaanta ka moogoon ean ka warqabin ganista sina lagu ganayo iyaduna waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn ee kabaa'irta almuxsanaatna waxaa loo jeedaa alcafiifaat kuwii dhowrsoonaa baa loo jeeda waa la dhowray waa dhowrsoomeen marka dumarkii baa la sheegay raggii dhowrsoonaana waa la mid ee xumaanta ka dhowrsoonaa haddii sina lagu gano waa la mid waayo dee nafyulfaariq weeyaanoo wax faariqoo muctabari uma dhaxeeyo shakhsigan dhowrsoon ee zinada lagu ganay la masabiday inuu lab yahay iyo inuu dhadig yahay faariq muctabari uma dhexeeyo marka mafhuum muwaafaqihi baa ku sugan ama nafyulfaariq jamaahiiru ahlicilmina waxay qabaan mafhuum muwaafaqahaasi inuu xujo yahay bay qabaan qowlishaad oo daahiryada qaarkood ay ku tageen mooyaane waxay qabaan mafhuum muwaafaqahu inuu xujo yahay waayahay marka toddobadaa dembi waxay yihiin dembiyada waxalaaga weeye marka ka dheeraada mawdicu shaahid wuxuu u keenay sixru marka falka aad iyo aad waa in looga taxadira layska jaraa falalowyadana aan loo tegin falka aan la baran aan fal la adeegsan kullu daalika waa in aad iyo aad looga fogaadaa laysaga ilaaliyaa falka xataa waxa weeye kuwa faaliyayaasha ahee faalka aadka u yaqaana laftoodu falka waa yaqaaniin ya beer horaa nin oday igu yidhi nin kastoo faal yaqaanaa oo faaliya faalkana xariif ku ahi falalowna waa yaho waxna waa sixraa oo sixirka waa yaqaanaa sixirka fal baa la yidhahdaa af soomaalihan markaasaan waxaan ku idhi wakhti horay ahayd oo siduu u yaqaanaa eh, falka ama sixirka dabeedna wuxuu yidhi markuu faaliyo wakhtiyada qaarkood waxaa u soo baxaya yacni cunsur eh, madow baa usoo baxaysa ama markaa waxaa usoo baxaya musiibo inuu arko dabeedna cunsur guurin ama mooramoorayn wax layahau samaynaya ama cunsur guurin cunsur guurinta ama mooramooraynta uu samaynayaa waxa weeyaan fal weeye sixir weeyaan wuxuu leeyahy musiibadaasaan doonayaa inaan xawilo oo cid kale ku wareejiyo haatay qaarkood isa soo qaawiyaan wakhtiyada maqaariibta intay soo qaawiyaan reeraha dul yimaadaan oo u yeedhyeedhaan waxay doonayaan yacni markaa inay falaan bay doonayaan oo musiibadii ay ku xawilaan shaytaanka tusa marka falku ama sixirku dembigiisu waa weyn yahay aad iyo aad waa in laysaga ilaaliyaa waxna waa lagu dilaa oo qatli khafi baa la yidhi waxna waa lagu dilaa dhibaatooyin dilka ka sokeeyo lagu sameeyaana waa jiraan ha yeeshe waxay culammadu yidhahdeen laa yasbutu ila biliqraar qofkani inuu wax ku dilay qirasho u qirto mooye si kale ku sugnaan mayso waayo shay daahir oo markhaatiyaal ka markhaati kici karaan ma aha waa shay khafi oo qarsoon weeye halkan waxaan baraarujinayaa dadka qaarkood markay xoogaa xanuunsadaan waxay iska ictiqaadiyaan in la falay ama la sixray wakhtiyada qaarkoodna qofka shaytaan baa ka hadla markaasaa wuxuu odhanayaa hebel baa ku sixray ta noocaasay dadka qaarkoodna ay rumaysanayaan waana arrin qalada ah in la rumaystaa waayo shaytaankan ka hadlayaa qofka dee ruux markaa lagu kalsoon yahay ma aha markhaatina geli maayo waxna caddayn maayo waa shaytaan marka waxa weye qofkii dhibaataynaya islaamnimadiisii aan la ogayn kalsooni kalena hadalkeeda baddaad islaamnimadiisi baan la ogeyn duu doona waa munaafiq islaamnimada beenbeen u sheeganaya hadduu dano waa mid adiga kugu ciyaaraya haakada marka waxa weeye warka uu sheegaa yacni bayine iyo caddayn ma noqonayo ujeeddo kalena waa ku gudanayaayo wuxuu uga jeedaa dadkii isjeclaa inuu isku diro dadka qaarkood baa inta shayaadiintaasi ka hadashay ayaa dadkii dad ugu xigay bay yidhaahdeen hebel baa ku sixir iyo heblaayaa ku sixirtay ilaa la gaadhsiiyey qaarkood hooyadaabaa ku sixirtay ya ilaa qaarkood lagu yidhi hooyada ayaa ku sixirto sixirka kuu qabatay marka waxyaalaha noocaasa waa inaan la rumaysan shaydaankii waxa weeye wuxuu doonayaa dadkii isjeclaa inuu isnacbaysiiyo ayuu doonayaa oo isku diro marka diradiraalaha iyo isku diristaas waa inaan la aqbalin warkoodana aan la rumaysan in la waraysta maaha dadka qaarkood way waraystaan markaasay doonayaan cilmi inay ka faa'iidaystaan saxna maaha saas waraysiga la waraysanaya waa arrin khalad ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku kaaftoomay ukhruj yaa caduw allah cadowgii ilaahay oo bax saxaabigii jinku galay ma waraysan nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaad ahayd magacaagu muxuu yahay xaggaad ka timi xaggaad ka raacday maxaa caynkan maxaa sababtaadu tahay maxaa caynkan tihiin yacni waxa weye qofkan maxaa ku sugan waxyaalaha noocaasoo dhan lama weydiin lama su'aalin yacni bax buu yidhi cadowga ilaahayow waa laynoo diiday kaahimada in la waraysto oo iyaga markaa waxa waxaway cilmi loo doonto man ataa kaahinan fasaddaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxammadin sala allahu aleyh wasalam ruux kastoo kaahin u taga mid faaliyo ah oo rumaysta wuxuu ku yidhaahdo waa ka gaaloobaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni waxyigii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo rogay waa ka kufriyey waa ka gaaloobay xadiiska sunanka afarta ahee soo wariyeen iyo xaakim soo wariyey wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla ku kastoo curaafaysta u taga oo wax weydiiya salaad lagama aqbalo afartan habeen muslim baa saxiixa ku soo wariyey riwaayada muslim kuma sugna fasaddaqahu kitaabu tawxiid waxaa ku dhacday isagoo muslim u tiirinaayo fasaddaqahu inuu ziyaadada noocaasa xadiiska ay ku dhex dhacday laakiin fii saxiixi muslim kuma sugna ziyaadadaas ha yeeshee riwaaye imaam axmed soo wariyey baa la gaar noqotay fasaddaqahu inay ziyaadisay man ataa caraafan fasa'alahu can shayin fasadaqahu lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla riwaayada marka imaam axmed baa ziyaadisay ama riwaayada muslim fasaddaqahu kuma jirto marka nusuustu waxay tilmaamaysaa waciid iyo goodi ku sugan cidda curraafaystaha u taga ee istifaado wax ka faa'iidaysanayo yacni markaa wax u weydiiya oo tacdiim iyo weynayn u weynaynaayo yacni sidaa u su'aala ama ha rumaysto ama yaanu rumaysan ya mid walba waciidku waa ku suganya in loo tago wax la weydiiyo cid la garanayo inay kaahima yihiin faaliyayaal yihiin curaafaystayaal yihiin in loo tago in wax la weydiiyo ma bannaana waa mid muxaram ah faariyayaasha iyo farreeyaasha kuwaa curaafeeya waxa ay sheegayaan waxaa ka caawiya sida badanba shayaadiinta ka caawisa iyagaa akhbaarta u soo xada iyagaa u soo dafa yacni markaasaa ku susma dee haddii waxa weeye faaliyayaashii oo cidda u warrantaa shayaadiin iyo jin ay yihiin laynoo diiday inaynu wax weydiinno waraysanno oo cilmi u doonanno sidaa laynoo diiday shayaadiintii inaynu toos uga qaadannana dee inooma bannaana inooma bannaana ila waa shayaadiintii oo sanad caaliya lagaga qaadanaya shaytaamadii oo warkii ay soo tabin jireen ee faaliyayaasha u soo tabin jireen baa sanad caaliya lagaga qaadanaya iyagii toos looga qaadanaya calaa kulli xaal in la waraysto iyo in warkooda la ictiqaadiyo oo la qaato oo la aqbalo midnaba ma ah baabka baabunahyi can ilmusaafarati bilmusxafi ila bilaadi alkufaari ida khiifa wuquucuhu biaydi alcaduw baabunahyi ay baabu dikri nahyi nahyiga sheegista la sheegaayo ama caddaynta la caddaynayo u baab yahay la reebaayo can ilmusaafarati safarka lala safro bilmusxafi musxafka lala safro kitaabka qur'aanka ilaa bilaadi alkufaari beledada gaalada loola safro in la reebay oo la diiday buu u baab yahay idaa khiifa wuquucuhu biaydi alcaduw haddii laga baqo bicista uu ku dhacaayo musxafka ama kitaabka qur'aanku biaydi alcaduwi cadowga gacmahooda uu ku dhacaayo haddii taa looga baqo in lala safro oo beledada gaalada loola safro in la reebaayo ayuu u baab yahay xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo saddex iyo soddon can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal naha rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam an yusaafara bilqur'aani ila ardi alcaduw cabdullaahi ibni cumar wuxuu sheegay wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu nahiyoo reebay an yusaafara bilqur'aani in eh, loola safro bilqur'aani qur'aanka loola safro ama xaal qur'aanka lagu dheehan yahay la safro ilaa ardi alcaduw dhulka cadowga yacni dhulka gaalada in loola safro inuu nebigu reebay oo diiday ayaa markaa xadiiskana sheegaya nebigaa reebay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi hawla safrina qur'aanka beledada ama dhulka cadowga yacni dhulka gaalada hawla safrina muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay ziyaada ku sugnayd xadiiska makhaafata an yanaalahu alcaduw waxa uu nebigu u reebay calayhi salaatu wasalaam baqasho uu ka baqanayo daraaddeed inuu cadowgu yacni musxafka marka waxa weeyaan uu qaato gaadho marka si aan marka waxa weeye qur'aanku cadowga gaalaad aanu gacanta ugu gelin waa inaan dhulkooda loola safrin halkaana waxaa laga qaadanayaa qur'aanka inay taabtaan gaaladu inaynay bannaanayn gaaladu inay qur'aan ka taabtaan inaynay u bannaanayn marka in la tamkiiniyo oo yacni la awoodsiiyo gacanta loo geliyo kitaabkii qur-aanka ahaa mid bannaan ma aha mid bannaan maaha gacanta waaba isaga galay oo dee iyagaba markay doonaan daabacabe ya allah almustacaan waxaa laga qaadanayaa xukunkan inuu yahay xukun loo keenay dhisaddii dariica waddada mafsada keenaysa in la awdaayo saasaa loo keenay marka culammadu waxay yidhaahdeen haddii cillada eh, xadiisku uu sheegayo aynay ka dhalanayn oo aan cadowgii looga baqayn inuu musxafkii ka qaado oo iyagu marka ay ahaaneeyaan aan looga baqayn xaalka noocaasa dhibi kuma sugna qofkii inuu la safro waayo sababta loo diiday in loola safraa waxay tahay makhaafata an yanaalahu alcaduw yacni taas weeyaanba bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen sidaas aawadeed baa sheikhu tarjamada wuxuu ku qayday idaa khiifa wuquucuhu biaydi alcaduw wuxuuna ka qaatay ziyaadada xadiiska saxiixa ku sugnayd makhaafata an yanaalahu alcaduw ayuu ka qaatay marka haddaan taa looga baqayn waxay noqonaysaa in markaa aan dhibi ku sugnayn waxay kaloo culammadu yidhaahdaan haddii musxafkao dhan aynay ahayn aayad iyo laba aayadood oo kale gaalkii in markaa waxa weeye gacantiisa ay gasho oo hadal lagula hadlayo islaamnimada loogu yeedhaayo aayad ama laba aayadood lasoo qaato oo lagu dhex daro taasi dhibi kuma sugna waxaana u daliila nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisii tilmaamaayey hiraqla warqaduu u diray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku qoray bisimka dabadeed hadalkii uu la hadlayey markuu aslim taslam iyo marka uu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ku jiray qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawa'in baynana wa baynakum yacni laba aayadood oo suuratu aali cimraan ah ayaa marka ku sugnaa aayadda ay aayadda ka dambaysa marka waxaa laga qaataa alaaya waalaayatayn haddii waxa weeye markaa hadalka lagula hadlayo ama risaalada gaalka loo qorayo yacni markaa ay ku dhex jirto dhibi kuma sugna ee waxaa loo jeedaa musxafka iyo qur'aanka oo sidiisa ah ayaa loo jeedaa yacni qadarkaana waxa weeye xadiiskaasaa ka soo reebaya baabka saddex boqol iyo afar iyo lixdan baabu taxriimi isticmaali inaa'i aldahabi wa inaa'i alfidati fi alakli waalshurbi waltahaarati wa saa'iri wujuuhi alisticmaal ay baabu bayaani taxriimi isticmaali inaa'i dahab weelka dahabka ah isticmaalka la isticmaalaya inuu xaaraan yahay caddaynta la caddaynaayo u baab yahay iyo wa inaa'i ilfidati iyo weelka fidada ah isticmaalka la isticmaalayo xaaraannimada ay xaaraanta tahay ayuu u baab yahay oo loo isticmaalo fil akli washurbi waatahaara fil akli cunitaanka iyo washurbi cabitaanka iyo watahaarati tahaaro qaadashada la isdaahirinayo weel dahaba ama weel fida in loo adeegsado inay xaaraan tahay buu u baab yahay iyo wasaa'iri wujuuhi listicmaal iyo wejiyada kale ee loo isticmaalay loo adeegsado weelalka in marka waxa weeye weelal fido ama dahab laga sameeyey in laga weel yeesho oo loo isticmaalo isticmaalaadka kalena inay xaaraan tahay buu u baab yahay xadiidka kun iyo sideed boqol iyo afar dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo soddon can ummi salamata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal aladii yashrabu fi aaniyati alfida rasuulku wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam alladii yashrabu ka wax ku cabaya fi aaniyati alfidati weelka fidada ah ee maaddada marka waxa weeye silfarka ka samaysan ama qalinka maaddada fidada la yidhaahdo silfar balehe oo macdinta silfar inamaa yujarjiru fii batnihi naara jahannam innamaa yujarjiru wuxuu ku yani markaa kaga sanqarhinaya kaga qucqucsiinaya fii batnihi calooshiisa naara jahannama naartii jahannama naartii jahannama caloosha markaysa markaa uu ku guranaya uu cabbaya yacni sidaasuu ma'aalkeedu ugu dambayn doonaa aakhiro inuu markaa sidaa uu yacni waxaa sida sharaabka uu qurqurhinayo oo weelka fidada ka cabbayo oo calooshiisa markaa uga qucqucsiinayo saasoo kale naarta jahannama yani uu marka u cabbi doonaa oo calooshiisa uga sanqarin doonaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd limuslimin muslim u sugnaatay ina aladii yakulu aw yashrabu fii aaniyati alfidati waaldahab kii wax ku cunaya aw yashrabu ama wax ku cabbaya fii aaniyati alfidati weelka fidada wadahabi iyo dahabka ah yacni isaguna caloosha wuxuu kaga qucqucsiinayaa naarta jahannama ayuu calooshiisa markaa waxaa ku guraya kaga qucqucsiinaya waxaa laga qaadanayaa xadiiskan in waxaweeye dahabkii iyo fidadii in weel laga dhigto ama weel laga samaysto oo wax lagu cuno ama wax lagu cabbo ama lagu tahaaro qaato ama isticmaallo kale loo isticmaalo inaynay bannaanayn xadiiskuna wuxuu sheegayaa cunitaanka iyo cabbitaanka weel fidda ah wax lagu cuno ama wax lagu cabbo ayuu sheegayaa waxaanay culammadu yidhahdeen isticmaallada kalena waa la mid yacnii markaa farqi u dhexeeya ma jiro in cunto iyo cabbitaan loo adeegsado weel fiddo laga sameeyey ama dahab laga sameeyey iyo in marka waxaa weeye tahaaro qaadasho iyo isnadiifin loo adeegsado ama isticmaallo kale loo adeegsado kullu daalika waxay noqonaysaa mid xaaraana dahabka inay raggu xidhaan ma bannaana oo ragga xaaraan bay ka tahay xidhashadae dahab xidhanayaan laakiin dumarka waa u bannaan tahay fidadu waa u bannaan tahay rag iyo dumarba nabiguna calayhi salaatu wasalaam kaatun fida ah ayuu lahaa ayuu xidhan jiray kaatun fida ayuu lahaa ha yeeshee waxa weeye dumarkii iyadoo ay u bannaan tahay dahabkii inay xidhaan oo isku qurxiyaan ay u bannaan tahay haddana maca daalik in eh, dahabkii eh, iyo fidadii laga samaysto weel oo wax lagu cuno ama wax lagu cabbo ama adeegsi kale lagu sameeyaa rag iyo dumar midna uma banaana rag iyo dumar midna uma bannaana dumarka waxaa u bannaan inay xuliyi ka dhigtaan oo ay markaa dahabkii xidhaan ay isku qurxiyaan waa u bannaan tahay laakiin inay ka dhigtaan markaa weel ay wax ku cabbaan ama wax ku cunaan ama adeegsi kale ay u sameeyaan xaaraan bay ka tahay fidad iyaday u bannaan tahay raggii iyo dumarkiiba inay xidhaan oo dee kaatun fida ah, ninkuba xidhan karo kaatun fida ah, ninkuba xidhan karo haddana waxa weeye markaa weel inuu ka samaysto yacni markaa fido oo wax ku cuno ama wax ku cabbaa uma bannaana waa mid xaaraan aan bannaanayn yacni marka weeyi culammadu waxay yidhaahdeen waxyaalaha xikamka ku jira waxaa ka mida waa si aan fuqaradii iyo dadkii markaa masaakiinta ahaa aynay u niyad jabin iyagoo aan xoola haysanin oo dee maciishaddii yacni masruufkii la legdemaya oo waxaweeye markaa eh, aan helaynin quudkoodii si fiican biilkoodii aan u helaynin marka waxawaye in ay arkaan dadka qaarkoodoo dahabkii iyo fidadii ka dhigtay weel ay wax ku cunaan ama wax ku cabbaan niyad jab baa ku dhacaya way qalbi jabayaan si aan taasi u dhicin baa looga reebay waxaa kaloo la yidhi gaaladaa dee kuna cunta kuna cabta oo dahabkiiyo fidada ka dhigatay weelay wax ku cunaan ama wax ku cabbaan tashabbuhoodana waa la diidaya ya yacni tashabbuhoodana waa la diidaya xadiiskan soo socdana waa ka sheegaya hunna lahum fi dunya wa hiya lakum fi alaakhira yacni dahabkaa iyo fidadaasi iyagay u sugantahay iyo xariirtuba iyagay u sugantahay gaaladay u sugantahay adduunyada ee idinka aakhira idiin sugan tahay aakhira idiin sugan tahay yani dumarkii waxa weeye dahabkii iyo xariirtii labadaba iyagu waa xidhan karaan xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo soddon wa can xudayfata radia allahu canhu qaala ina anabiya sala allahu alayh wasalam nahaana can alxariiri waaddiibaaj xudayfa waxau yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu naga reebay can alxariiri ay can lubsi alxariiri xariirta inaanu xidhanno uu naga reebay haddaanu ragga nahay wadiibaaji iyo nooc xariirta ka mida oo diibaaj la yidhaahdo inaannu xidhanno ayuu naga reebay culamada qaar waxay yidhahdeen waa xariirta teeda adag qaarna waxay yidhahdeen waa xariirta teeda jilicsan waxaa la isla ogol yahay diibaajku qayb xariirta ka mida inay tahay bacdu ahlicilmi waxay ku kaaftoomeen waa nawcun min alxariir qaarkoodna waxay yidhahdeen waa maa haluda min alxariir waa nooca adag ee markaa xariirta saas waxay ku qoran tahay naylu awtaarka culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen diibaajka waxaa la yidhaahdaa xariirta teeda jilicsan baa la yidhaahdaa oo waa alraqiiq bay yidhahdeen calaa kulli xaal waa nooc min alxariir washurbi biaaniyati adahabi waalfida wuxuu kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam naga reebay cabbitaanka lagu cabbaayo weelka dahabka iyo weelka fidada ah weel dahab laga sameeyey ama weel fida laga sameeyey yani maaddadan markaa waxaweye silfarta la yidhaahdo macdantaa laga sameeyey waa naga reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam inaan wax ku cabno wa qaala wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hunna lahum fi dunya wa hiya lakum fi alaakhirah hunna ashyaadaasi hadday tahay xariirta iyo hadday tahay dahabka iyo fidada in wax lagu cabo wax lagu cuno iyo xariirta inay raggu xidhaan hunna lahum fi ddunya gaaladay u sugnaadeen fi dunya adduunyada gudaheeda wa hiya lakum fi alaakhira iyaduna idinka idiin sugnaatay fi laakhirati aakhira gudaheeda yacnii aakhiraha dahab iyo fido aa wax ku cuni doontaan wax ku cabbi doontaan aakhiraa xariir xidhan doontaan muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay oo labaduba soo wariyeen wa fii riwaayatin fi saxiixayn riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo saxiixaynka ku sugan can xudayfata radia allaahu canh qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul xudayfa waxau ihi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayaan maqlay jumlada qowliga waa la xaalaynayaa siday jamaahiirta culammadu maraan laa talbasu alxariira wala addiibaaj laa talbasuuha xidhannina alxariira xariirta ha xidhannina wala diibaaj diibaajkana ha xidhannina waa nooc xariirta ka mide walaa tashrabuu fii aaniyati aldahabi waalfida walaa tashrabuu waxaa fii aaniyati aldahabi weelka dahabka waalfidati iyo weelka fidada ah ee macdanta silfar laga sameeyey waxba ha ku cabbina walaa taakuluu ha cunina fii sixaafiha xeedhooyinkoodana waxbaa ku cuninaa yacni weelka dahabka iyo fidada laga sameeyey xeedhooyinkoodana waxbaa ku cuninaa fidadaa dambaysay sidaas aawadeed sixaafiha baa la yidhi ama haada loo celiyo aaniyada oo laga tilmaamayo ay fi sixaafi aaniyat alfidati waaldahab xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa xariirtu inayn ragga u bannaanayn dumarka waa u bannaan tahay oo dumarku way xidhan karaan xariir oo axaadiista qaarkood baa dee u bannaynaysa ina haadayni xaraamun calaa dukuuri ummatii xillun liinaasiha labadaa shay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dahabka iyo xariirta eh wuxuu yidhi ummaddayda kuwooda lab xaaraan bay ka tahay xalaalna way u tahay kuwooda dhadig xadiiskaasina waxa weeye sanadkiisa maqaal ha ku jiro laakiin turuq badan buu leeyahay culammada qaarkood waxay soo arooriyeen ilaa siddeed dariiq bay soo arooriyeen sheekh albani oo kale marka majmuuca marka turuqdaas oo kollay markaa waxa weeye markaa qaarkood roon yihiinba way isquweynaysaa sidaas aawadeed waa xadiis markaa haabitoo sugan marka dumarku xariirta waa xidhan karaan laakiin ciddii marka waxa weeye lab ee ummatu maxamed ka mida xariir inay xidhaan uma bannaana carruurtii yareed xataa in loo xidho inamadii yaryaraa in loo xidhaa ma bannaana iyagu marfuuculqalam ha ahaadaan laakiin waalidadaa xilku saaran yahay ilmaha yari intaanu qaan qaangaadhin waa marfuuculqalam laakiin waalidkaa la rabaa inuu ka ilaaliyo si aanu markaa ugu barbaarin inankii yaraa inuu xariir xidho aanu ugu barbaarin si aan loogu caawinno wala tacaawanu cala lismi waalcudwaan wixii munkara waa in laga reebaa waalidku hadduu u xidhona xariir waa ku dambaabaya inanka yar hadduu xariir u xidho qofkii u xidhay baa ku dambaabaya xadiiskuna waa caddaynayaa xaraamun calaa dukuuri ummatii labnimadaa lagu xidhay ummaddayda kuwooda lab xaaraan bay ka tahay kuwa allabi ama ha yaraadaan ama ha weynaadaan da' kastaba ha noqdaan waxay tahay midaan u bannaanayn waa yahay xariirtaa laga xaaraantinimeeyey raggu inay xidhaan waxa weeye waa xariirta asliga ah weeye waxaa jira ashyaa aan xariir ahayn oo laakiin xariirta loo ekaysiiyaa jira xariirta asligii waa alxariir alxayawaani waa xariirta noole laga keenay oo ashyaada qaarkood waxay dhigayaan ama dirindiir ha noqdaan ama ashyaa kale ha noqdaane inta la ururiyo yacni waxa ay xagga dambe ka sii daynayaan marka inta la ururiyo laga sameeyo dhar laga sameeyo waa alxariiru xayawaani amaa nabaataadka qaarkood waxyaalaha laga sameeyo iyo dhiraha qaarkood laga sameeyo oo loo ekaysiiyey xariirta loo ekaysiiyey ta noocaasi waxay culammadu sheegeen falaysa min altaxriimi fii shay xariirtii asliga ahayd ma aha xaaraannimadana waxba kagama sugnaa marka xariirta asliga ah waa alxariiru xayawaani weeyaane ummatu muxamed kuwooda lab xaaraan bay ka tahay masalada labaada ku saabsan wa shurbii fii aaniyati adahabi waalfida rag iyo dumarba xaaraan bay ka tahay in eh, dahab iyo fido inta laga dhigto weel laga dhigto in wax lagu cabbo oo wax lagu cuno ama isticmaallo kale loo isticmaalo axaadiistu waxay sheegtay cunitaanka iyo cabbitaanka culammaduna waxay yidhaahdeen isticmaalaat isticmaalaadka kale haddii lagu sameeyo oo weel lagu tahaaro qaadanayo ama siyaalo kale loo adeegsanayo oo weel laga dhigtay qudheedu waxay noqonaysaa mid aan bannaanayn waayo wax farqiga u dhexeeya ma jiro in weel laga dhigto oo wax lagu cuno wax lagu cabbo iyo inta weel laga dhigto in isticmaallo kale loo isticmaalo faariq muctabara u dhexeeyaan jirin saas aawadeed waxay noqonaysaa inay wada xaaraan tahay cillada loo diidaayo xadiiskani waa tilmaamay hunna lahum fi ddunya wa hiya lakum fi alaakhirah oo waa in markaa waxa weeye yacni gaaladu ay weel ka dhigtaan dahabka iyo fidada ay weel ka dhigtaan marka in la khilaafo iyagii markaa sida tanacumka ziyaadada ay la imanayaan iyo tarafka yaa yacni aan lala iman taasi inay ku jirto ayaa laga qaadanayaa walow bacda alxikmati haba noqotabe saas aawadeed bay axaadiista ku soo aroortay man labisa alxariira fi dunya lam yalbasu fi alaakhira ninka adduunyada xariir ku xidhaa aakhiro ma xidhanayo xariir aakhiro xariir ma xidhanayo waxay la quwo tahay janno ma gelaayo ayay la quwo tahay ama markaa la macno tahay waayo dharka ahlu janne waa xariir wa libaasuhum fiiha xariir dharkooda jannada gudaheeda ay ku xidhanayaan ahlu janne xariir weeyi marka waxay la macno tahay janno ma gelaayo wuxuu noqonayaa xadiiskaasina min nusuusi alwaciid nusuusta waciidka ayuu ka mid noqonaya marka wuxuu hoos tegayaa oo loo celinayaa muxkamka wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayaa loo celinayaa marka hadduu ilaahay cafiyo qofkii xidhan jiray amaba khamrada adduunyada ku cabbi jiray khamrigana waa ku soo aroortay oo ruuxa khamri adduunyada ku cabba aakhire ma cabbi doono qofkii markaa xariir adduunyada ku xidhan jiray laba ama shakhsigii khamri adduunyada ku cabbi jiray ee aan ka toobad keenina sidaa ku dhintay mid walba mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa hadduu ilaahay cafiyo jannadu hor ka gelayaa waxyaalaha jannada ku suganna lagama mancinaayo looma diidayo hadday xariir la xidho tahay iyo haddii khamri la cabo tahay mid walba khamriga jannadu waa khamri aan la mid ahayn khamriga adduunyada oo tayiba wanaagsan oo wax darar iyo dhibaato aan lahayn haakada laakiin haddii aan la cafin ou ilaahay doono in marka la soo cadaabo markuu cadaabka ka soo baxo jannada ayuu ku dambaynayaa la gelinayaa naciimkii jannaduna waa u wada furan yahay wax kastuu doonaa haakada waxaa jira weelkii hadduu dillaaco in markaa fido oo kale laysugu xidho waa suuroobi kartaa laakiin ta la diidaya waxay tahay weel gebigiisuba markaysagaa fido ah ama dahab ah baa la diidaya xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wacan anas bni siriina qaala kuntu maca anas bni malikin radia allaahu canhu cinda nafarin min almajuusi fajii'a bifaaluudajin calaa inaa'in min fida anas bnu siriin waxau yidhi waxaan ahaa anas la jirkiisa ayaan ahaayoo anas baan la joogay anas ibni malik khaadimi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam cinda nafarin koox agteeda ayaannu ku sugnayn min almajuusi majuus ah qolada dabka caabudda waa qolo u qabta in laba khaaliq jiraan labadaa khaaliq ama labadaa ilaahoo midna khayrka abuuray midna sharka abuuray gaalo nooca aaminsan baa majuus la yidhaahdaa waxaana yidhaahdaan labada ilaah waa annuur waaldulma waa nuurka iyo mugdiga ayay ku kala sheegaan midna alilaahu almaxmuud bay yidhaahdaan midna alilaahu almadmuum bay yidhaahdaan nuurka waxay yidhahdeen waa alilaahu almaxmuud khayrkana isagaa abuuray bay yidhahdeen majuusku dulmada ama mugdigana waxay yidhaahdeen waa alilaahu almadmuum bay yidhaahdeen majuusku waxayna yidhahdeen sharka isaga abuuray bay yidhahdeen fajii'a bifaaludajin calaa inaa'in min fida fajii'a bifaaludajin faaludaj baa loola yimi oo loo keenay anas magacani waa magac farisiya weeye oo la carabiyeeyey waa xalwad eraani weeye waxaa laysku darayaa daqiiq daqiiq iyo malab ashyaa noocaasa la ysku daraya marka waxa weeye waa xulwa iiraaniya nooca weeye fa jii'a bifaaludajin waxaa la keenay faaluudaj baa la keenay xalwad eeraani baa la keenay calaa inaa'in weel korkii ku sugan weelkaasoo min fida fida ka samaysan falam ya'kulh anas ma cunin waa diiday inuu cuno fa qiila lahu waxaa lagu yidhi shakhsigii keenay xawilhu yacni geddi ayaa la yidhi oo weel kale ku beddel weel kale ku yacni markaa ku xawilo ku wareeji weelkan markaa fidada ah ka rid waxaad ku riddaa weel kale oo aan fiddo ahayn fa xawalahu calaa inaa'in min khalanjin wuxuu markaa u geddiyey oo ku riday calaa inaa'in weel ayuu markaa ku riday xalwad eeraanigii weelkaasoo min khalanjin khalanji ka samaysan khalanji ah waxaa loo jeedaa waa xeedho yacni qori laga sameeyey wa bihi waa loo keenay haddana waa isla yadii laakiin weelkii baa la beddelay fa akalahu anas waa cunay rawaahuulbayhaqiyu bayhaqi ayaa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasan ayuu ku soo wariyey alkhalanju khalanjigu aljafnatu waa xeedhada weeye asarkani wuxuu tilmaamayaa anas ibnu maalik inuu diiday weelka fidada inuu wax ku sugan cuno inuu diiday taa uu diidayaana waxay tahay walaa ta'kuluu fii sixaafiha yacni weelka fidada ama weelka dahabka ah xeedhooyinkooda waxbaha ku cunina yacni maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay waciiddana uu sheegayba ina aladii yaakulu aw yashrabu fii aaniyati adahabi waalfida dabeedna laynoo sheegay inamaa yujarjiru fii batnihi naara jahannam waa iska ilaalinayey sidaas aawadeed buu u diiday oo cuni waayey halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk